رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli kitaabkii riyaad الصaalixiin ayaanu ku jirnaa khaasatan waxyaabaha xanta ka bannaan ayaannu markaa maraynay lix asbaab oo wax lagu xaman karana waannu soo tilmaannay can caaishata radia allaahu canha ana rajulan nin ayaa ista'dana wuxuu isti'daan dalbaday cala alnebiy nebiga dushiisa sala allahu calayhi wasalam nin ayaa nebiga albaabka u soo garaacay faqaala rasuulkuna wuxuu yidhi i'danuu u fasaxa oo u lahu asaga bi'sa akhulcashiirati cashiira walaalkood asagaa u baas lehee muttafaqun calayhi tol uu ka dhashay asagaa u baas lehee u fasaxa buu yidhi xadiidku wuxuu tilmaamayaa in wax la xaman karo hadday sababi timaado caaisha waa tii ay tidhi rasuulku mar allaala markuu sidaa yidhi ninkiina uu soo galay nebigu waa u istaagoo waa u bashayoo waa u weji furfuray maxaa dhacay markii caaisho tirine dad noocan ah ayaa jira buu yidhi oo shartooda aan aamin naga ahayn xaaladda noocaasa rasuulku wuxuu ku tilmaamay ama ay ka fahmeen fuqahada sidaa markaa xantu inay tahay laakiin waa xamihii aan soo tilmaannaye markaa bannaan ayaa loola jeedaa i'danuu lahu bi'sa aqulcashiirati cashiira walaalkood asagaa u baas leh ayuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam muttafaqun calayhi ixtaja bihi albukhaariy bukhaari wuxuu u xujaystay xadiidka uu u bannaystay ama uu yidhi wuxuu tilmaamayaa fii jawaasi ghiibati ahli alfasaadi inay bannaan tahay xamashada laxanto dadka ahlu fasaadka ah iyo wa ahlu riib dadka raybka u saaxiibka ah wa canha waa caaisho qaalad waxay tiri qaala rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa adunnu u malayn maayo fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel yacrifaani inay wax ka yaqaanaan min diinina diinkeenna ama yacrifaani inay ka garanayaan min diinina diinkeenna xaggiisa shay-an waxba rawaahu lbukhaariyu baa xadiidkaa wariyey qaala allayfi bnu saciid oo axad ruwaad ruwaada haada alxadiid mid ka mida ah wuxuu yidhi haadaani rajulaan labadaa nin kaanaa min almunaafiqiina munaafiqiin bay ahaayeen munaafiqiintay ka mid ahaayeen sidaa darteed rasuulku wuxuu yidhi hebel iyo hebel diinteenna wax ay ka yaqaaniin ma jiro wa can faadimata binti qaysin radia allaahu canha qaalad waxay tiri ataytu alnabiy nebigaan u imid sala allahu calayhi wasalam faqultu waxaan idhi inna abaljahm ninka abaljahmi lagu magacaabo iyo wa mucaawiyata mucaawiyada khatabaanii way isoo doonteen rasuulkii ilaahayow labadaa nin ayaa isoo doontay ayay tiri ee gabadha fadeer binti qays labadaa nin ee abaljahm iyo mucaawiya isoo doonay fa qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam amaa mucaawiyatu mucaawiya fasacluukun waa faqiir laa maala lahu wax hanti ah ma laha ha guursanin ninka mucaawiye la yidhaahdo waa faramaran yahe wa amaa abuljahmi sawmaaha falaa yadacu alcasaa usha kama dejiyo can caatiqihi qoortiisa naaguhu garaaca ha guursanin oo waa nabatoon badan yahee muttafaqun calayhi oo ah inuu safar badan yahay marka labadaba ha guursan buu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam ee waxaad guursataa usaam ibnu zayd usaam ibnu zayd guursa wiil addoon buu ahaa bay tidhi saa iima cajibinin nebiga amarkiisaanse qaatay ilaahayna khayr fara badan iyo qibti buu ii yeelay usaam marka saa darteed usha qoorta kama dejiyo muttafaqun calayh wa fii riwaaya limuslim wa ama abuljahmi eh, ninka abujahmi la yidhaahdo fadaraabu linnaasi wuxuu darbiyaa ee uu garaacaa dumarka waa nin naagatan badani ha isku guursanin wa huwa tafsiiru liriwaayati laa yadacu alcasaa can caatiqihi bay tafsiir u tahay wa qiila waxaa la yidhaahdaa oo kale macnaahu kahiiru alasfaari waa nin safar badan hadda ma yimid oo na soo degay saddex beri kadib usha qoortay u saaran tahay waaba dhaqaaqayba hadda ma yimid waa sii dhaqaaqayba marka ninka naagatunka badanna dumarku ma jecla ninka safarka badanna sidoo kale saa darteed labadaba ha guursan buu yidhi nebiga ee iska dhaaf macnaha haddii qof lagala tashto qof haddii lagala tashto ee gaba ciddaasaan rabaa inaan la xiriiro ama gabari saasoo kale ku dhaada ninka abeen raba inaan guursado wixii ceeb ah ee aad ku taqaana waad u sheegi kartaa adigoosan kaa ahayn inaad gabadha wiilka ka ceyrinayso ay kaa ahaato xaqiiq wax ku sugan asaga ee naseexana aad markaa ula jeedo taa markaa xan ma aha wacan zayd bin alarqam qaala kharajnaa maca rasuuli illaahi rasuulka micigiisa rasuulka micigiisa ayaan baxnay fii safarin safar ayaan aadnay asaaba annaasa dadkii fiihi safarkii waxaa ku dhex asiibay shidatun dhibaato dhib ummaddii asiibay ee faqaala cabdullaahi bnu ubaya wuxuu yidhi laa tunfiquu ha siinina waxba oo ha nafaqaynina calaa man cinda rasuuliillaahi midka rasuulka ilaahay agtiisa ahaadee saxaabaduu ula jeedaa war waxba ha iska siinina idinkaa soo dhoweeyey oo gacmo furan ku soo dhoweeyo raashinkiinii siiyey maanta surkaya habarwacdeene waxba ha siinina xataa yanfaduu ilaa ay ka yaacayaan ilaa ay kala ordaan waxbaha siinina wa qaala wuxuu kaloo yidhi la in rajacnaa haddii aan noqono oon u laabano ila almadiinati magaaladii xaggeeda layukhrijanna wuu saari oo wuu saarayaa alacazu midka ciziga iyo sharafta badan minhaa magaalada xaggeeda aladalla midka dulliguu ka bixin doonaa kan dulliga wuxuu ula jeedaa nebi muxamed sala allahu calayh wasalam casiiska iyo ninka cisiga badan fadamma cabdullaahi munaafiqa asaguu iskula jeedaa fa ataytu waanu imid buu yidhi oo waxaan u tegay rasuulkii alle fa akhbartuhu waan u sheegay bidaalika arrintaa waaxan laakiin waa arrin la rabo fidnadeeda in laga hortago arrintii baan rasuulka u sheegay fa arsala ilaa cabdullaahi bni ubaya ayuu rasuulkuna adeeg u diray waa la keenay fajtahada wuxuu ku dadaalay yemiinahu dhaartiisa dhaartiisii ayuu adkeeyey macnaha uu xoog ugu dadaalayo wuu dhaartay maa facala inuusan samaynin zayd ibni arqam waxa uu iga sheegaya waa beentii buu yidhi mana aanan odhanin wuuna dhaartay faqaaluu waxay dhaheen saxaabadii kale kadaba wuu u been sheegay zayd rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam alla zayd oo canug yar ah suuna u been sheegay waqaca fii nafsii nafsadayda waxaa ku dhacay mima qaaluuhu wixii ay dhaheen dadkii shiddatun kurba buu yidhi shiddo ayaa markaa i asiibtayoo wuxuu ula jeedaa kurbo adag bay igu noqotay wixii waa xaqiiqo waan maqlay ninkii aan sheegay wuu ibeeninayaa dadkii way i tuhmaysteen marka aad iyo aad baan kurbo iyo mashaakil ay ugu noqotay arrintii xataa anzala allah ilaa ilaahay soo dejiyey tacaala amarkiisa sarreeyey tasdiiqii asagoo ii rumaynaya ilaahay hadalkayga inuu run yahay idaa jaa'aka almunaafiquuna munaafiqiintu hadday kuu yimaadaan ee idaa jaa'aka almunaafiquun qaaluu nashhadu inaka la rasuulu ullah waxaan qiraynaa rasuulkii ilaahay inaad tahay wallaahu yaclamu inaka la rasuuluhu loogama baahna ilaahay ayaa markhaati ka ah oo og inaad rasuulkiisii tahay wallaahu yaclamu ina almunaafiqiina la kaadibuun ilaahayna waa og yahay munaafiqiinta beenaalayaal inay markaa yihiin uma dacaahum kadibna wuu u yeeray annabiyu nebiga sala allahu calayh wasalam munaafiqiintii liyastakfira lahum suu dembidhaaf alle ugu weydiiyo falawow ru'uusahum madaxyaalkoodii bay laabeen marka way iisheen oo madaxyaalkoodii ayay iileen oo waxay diidayaanay ka aanafoonayaan istikfaarta ilaahay loo dembidhaaf weydiinayo muttafaqun calayhi wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi qaalat hind hindaa waxay tidhi waa imra'atu abi sufyaan abi sufyaan naagtiisa lilnebiy nebigaa waxay ku tiri ina abaa sufyaan ninka abaa sufyaan la yidhaahdo rajulun waa nin abuu sufyaan nin waayebay tiri shaxiixun gacan adag waa nin khayr ah labaan soo tilmaamay soomaaha ninka tulitaan ka badan iyo ninka safarka badan ka saddexaad maantana waa kan waa ninka gacanta adag ayayna dumarka aad ugama helaan rajul waayaday tiri shaxiix ah macnaha bakhiil ahoo gacan adag walaysa ma ahaa min yuctiinii midna siiya maa yakfiinii wax nagu filan anaga io ani iyo wawaladii ilmahaygaba biir fiican xataa ma bixinaayo waana hantiile ilaa maa maahana wixii aan akhadtu aan ka qaato minhu xaggiisa wahuwa laa yaclamu asagoon ogeyn waxa inta aan u gadaal mara jeebkiisa aan si sir ah iyo si qarsoodiyaan ugala baxa ma ahee wax annaga nagu filan nama siiyo qaala rasuulku wuxuu yidhi khudii ka qaado maa yakfiiki wax kugu filan adi io wa waladiki weladkaaga bilmacruufi si macruufa muttafaqun calayhi waxyaabaha aad isleedahay biilku waa ka dhiman yahay kala bax dhibaato ma lehee macruuf ayuu rasuulku tilmaamay yakfikana wuu tilmaamay waa wixii biilka ka dhinaadee ku filan macruufkana waxaa loola jeedaa waa waxyaabo aan xadgudub ahayn oon ka baxsanayn balse haddaad rabto inaad ayuuta gasho odayga lacagtiisii ay xisaaban tahay biilkii oo ay waxba ka soo haraynin inaad ka bixiso macnuhu ma aha balse waa wixii macruuf ah muttafaqun calayhi baabu taxriimu namiima isku dirdirka inuu xaaraam yahay ayuu baab u yahay wahiya namiimadu waa naqlu lkalaami waa hadal guurintiisa bayna annaasi dadka baynkooda loo kala guuriyo in hadal lasoo naqliyo lasoo guuriyo inta dad laga soo qaado dad kale loo geeyo calaa jihati alifsaad ayadoo loola jeeda jiha fasahaadin ayadoo raba dadka in markaa laysku dira qaala allaahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi hammaazin waa hammaaz mashaa'in socosho badanoo binamiimin isku dirdirka u socda dadka ceebeeyaa loola jeedaa himmaazin waa ceebeen badane dadka xanta oo ceebeeya mashaa'in socosho badan binamiimin isku dirdirka u socda wa qaala tacaalaa maa yalfidu kuma dhawaaqo qofka min qawli qowl kuma hadla ilaa uu ku hadlana ladayhi agtiisa waxa ahaaday raqiibun catiid raqiib iyo catiid mid xaadir ah iyo mid ilaaliyo goobjoog ah wa xudayfata radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi laa yadkhulu ljannata jannada ilaahay ma galo nammaamun isku dirdirlow aawo dadkii dadka isku dirdiri jiray janno alla ma galaan ayuu yidhi nebiga muttafaqun calayhi wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi ayaa mara wuxuu soo maray biqabrayni laba qabri faqaala wuxuu yidhi innahumaa labadan la yucadabaani waa la cadaabooyaa labadan qabri qabriga lama cadaabayee dadka ku jiraa cadaaban oo la cadaabaya wamaa yucadabaani fii kabiirin wax weynna looma cadaabaayo balaa iska daa inaysan weynayni innahu kabiirun wax weyn bay ahaayeen buu yidhi nebiga amaa axaduhumaa midkood fa kaana wuxuu ahaa yamshii mid ku socda binnamiimati isku dirdirka wa ama alaakharu ka kala sow ma aha fa kaana laa yastatiru wuxuu ahaa midaan iska asturin midaan iska asturin oo aan iska nadiifinin oon iska nasahin min bowlihi kaadidiisa kaadidiisuu iska ilaalin waayey dadkuu iska asturi waayey asagaa iska nadiifin waayey muttafaqun calayhi wa haadaa lafdu ixda riwaayaati albuqaari waana mid ka mid ah riwaayadaha bukhaari mid ka mida lafdigiisa qaala alculamaa culimmadu waxay yidhaahdeen macnaa wamaa yucadabaani fii kabiir ay kabiirin fii zacmihima waa sida ayagu ay sheegteen wa qiila waxaa kaloo la yidhaahdaa kabiiru tarkuhu calayhina waxaa korkooda kabiir ku ahaa oo ku weynaa ka tegitaankiisa wacan ibni mascuudin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi alaa unabbi'ukum hoy ma idiin sheegaa malcadda cadda waxay tahay malcaddu hiyo annamiimatu waa isku dirdirkeed war isku dirdir maxaa la yidhaahdaa ma idiin sheegaa rasuulku wuxuu yidhi alqaada waa hadal iska qaad bayna annaasi dadka baynkooda loo kala hadal qaado rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey alcad bifatxi alcayn caynta almuhmalati oo la bidcatiray waaye wa iskaani daad daadka oo la sakniyey ama la reebay almucjanati oo dhibic loo sameeye wa bilhaa'i iyo ha'da la akhriyaa calaa wasni alwajhi waaye oo taasay isku wasni yihiin wa rawiya alcibdatu bikasri alcayni cayntoo la hoos dhigana waa la akhriyaa wa fatxi daad daadkana la kordhigo almucjamati ayadoo dhibic leh calaa wasni alcidday markaa noqonaysaa alciddati wa hiya waxaa loola jeedaa alkadibu waa been waalbuhtaan been abuura wa calaa riwaayati اluulaa adcadhu marka la yidhaahdo waa masdaro yuqaalu waxaa la yidhaahdaa caddahahu cadha ay macnaha ramaahu bilcad wuu tuurayoo namiim iyo hadal ayuu ku tuuray macnaha saasaa markaa loola jeedaa idan isku dirdirka xaaladiisu waa sida waxaase aad u habboon dadka inay aad isaga ilaaliyaan isku birbirka baabu nahyi reebin layska reebo baabkeedii waaye can naqli alxadiidi hadal in lasoo guuriyo iyo wa kalaami innaasi dadka hadalkooda ilaa wilaati alumuuri madaxda in hadal loo keeno idaa lam tadcu ilayhi haddaysan u yeeranin xaajatu xaajo ka khawfi mafsadatin ayadoo fasaad laga baqahayo iyo wanaxwihaa wixii markaa la mid ah hadal in lasoo soo qaado oo dadka hadallada ay magaalada ku sheeg sheegaan loo keeno madaxdu waa mamnuuc laakiin hadday xaaje u wacato waa loo sheegi karaa fasaad baa laga baqayaa arladii waxay rabaan waddankii inay fasahaadiyaan inay waxyaabo dhibaataa sameeyaan waa la soo ogaaday taasoo kale dhib kuma sugna laakiin hadallada layska dhahdhaho iyo wixii madaxda lagula sheekaysto inaan markaa loo soo gudbinin qaala allahu tacaala walaa tacaawanuu ha isu kaalmaynina cala alifmi waalcudwaani gardarsi iyo collaatan labadaba wa fi lbaabi baabka alaxaadiid axaadiid baa ku sugan alsaabiqa noogu soo hormaray fi lbaabi qabla baabkii ka ka horeeyey wa can ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yuballiqunii axadun axad yuusan iga soo gaarsiinin min asxaabii asxaabtayda can axadin axad kale xaggiisa laa yuballiqnii axadun min asxaabii axad asxaabtayda ka mid ah can axadin axad kale xaggiisa yuusan shay-an waxba iga soo gaarsiinin wax kasta ha lay dhaho waxbaa ii soo sheegin fa innii anigu uxibbu waxaan jeclahay an akhruja inaan u soo baxo ilaykum xaggiina wa ana anigoo saliimu sadri laabtaydu ay salim tahay anoo nafsadayda saliim ay tahay ayaan jeclahay yuusan iga soo gaarsiinin waaye laa yuballiqnii yuusan iga soo gaarsiinin axadun axad min asxaabii asxaabtayda ka mid ah can axadin axad kale xaggiisa shay-an waxba fa innii anigu uxibbu waxaan jeclahay an akhruja ilaykum inaan xaggiina u soo baxo wa ana anigoo saliimu sadri laabtaydu ay caafimaad qabteen rawaahu abu daawuud iyo watirmidi baa xadiidka wariyeyo haddii qof lagu yidhaahda maanta saabuu ku lahaa qofkiina aad aad isugu fiicnaydeen beri markuu kaa hor yimaado siday hore u ahaan maysid marka laabtii way beddelmaysaa laakiin xadiisku waa daciif baabu dammi dilwajhayn laba wajiinanimada waayo muxuu rasuulku ula jiraa inaan idiin soo baxaan rabaa oo waxaan jeclahay inaan idiin soo baxo anoo laabtaydu saliim ay markaa tahay dam dilwajhayn dilwajhayn waa labawajiile labawajiilaha qofka lagu magacaabo xumaantiisa ama in la damiyo oo wax xun laga dhigo macnaha wax wanaagsan inay ahayn labawajiilanimada qaala allahu tacaala yastakfuuna min annaasi dadkay iska qarinayaan walaa yastakfuun iskana qarin maayaan min allaahi ilaahay xaggiisa iskama qarinayaan ilaahay xaggiisa wahuwa macahum waana micigooda ilaahay micigooda ayuu ahaaday id yubayituuna markay ku habeen baryayaan maa laa yardaa wuxuusan raali ka ahayn oo min alqowli qowlka markaa ah wa kaana ilaahayna wuxuu ahaaday bima yacmaluuna waxay camal qabanayaan muxiitan kii koobay wa abi hurayra qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam tajiduuna annaasa dadka ayaad helaysaan macaadina ayagoo macaadin ah ayagoo macaadin ah ayaad helaysaan macnaha macaadinta waxaa loola jeedaa oo macaadinta la yidhaahdaa waa usuul usuul oo xaggooda ay u nisbatirsanayaan ay ku faantamayaan xaggooda waxaad helaysaan inay usuul yihiin khiyaaruhum kuwooda ugu akhyaarsan filjaahiliyati jaahiliga ayaa khiyaaruhum fi lislaami islaamka kugu akhyaarsan ah idaa faquhu markay diinka fahmaan diinka markay fahmaan ayagaa ugu akhyaarsan watajiduuna waxaad helaysaan khiyaara annaasi dadka kuwa ugu akhyaarsan fii haada asha'ni sha'nigan ee kan ah sha'nigan waxaa loola jeedaa madaxtinimada madaxtinimada dadka sida uga soo loogu talagalay uga soo baxaa inay yihiin ashaddahum lahu kuwa ugu daran madaxtinimada karaahiyatan nacaybka dadka ugu necab inay madaxtinimo noqdaan ama madax ay noqdaan kuwaasaa ugu fiican oo sha'nigan iyo madaxtinimadan booskeeda dhigi kara wa tajiduuna waxaad helaysaan shara annaasi dadka kuwa ugu shar badan dal wajhayni laba wajiilayaasha inay yihiin waa kee laba wajiili alladii waa midka ya'tii la imaanaya haaulaa'i kuwaani biwajhin weji buu kula imaanayaa wa haaulaa'i kuwaanna biwajhin weji kale muttafaqun calayhi kuwaanna wejibuu ku qaabili kuwaanna weji buu ku qaabilayaa hadal buu kuu keenayaa ogow mar kastoo hadal laguu keeno wax lagaa qaaday ha u malayn keligaa in wax lagugu guro laguu keenay webtii laguu keenay in ka badan baa lagaa qaado xagga la geeyey laba wajiilaha aad buu markaa u xun yahay wacan can moxamed ibni zayd ana naasan dad baa qaaluu waxay dhaheen lijaddihi awowgii cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhuma innaa anagu cabdulaahiyow nadkhulu waan galnaa calaa salaatiinina madaxdeennaan u galnaa fanaquulu lahum waxaan ku dhahnaa bikhilaafi maa natakallam wax ka beddelan wixii aan ku hadalno idaa kharajnaa markaan ka soo baxna min cindihim agtooda markaan ayagoo la joognana hadal baan dhahnaa markaan ka soo baxnana wixii aan dhahnay wax khilaafsan baan dhahnaa madaxdeena qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaannu ahay nacuddu haada arrintaa mid ku tiriya nifaaqan munaafiqnimo calaa cahdi rasuuliillaahi rasuulka wakhtigiisa xilligii nebiga munaafiqnimaanu ku tirin jirnay rawaahu lbukhaariy madaxda markaan u galnana waan u sabcinaa oo waxaan dhahnaa idinka mee wax kale ma jira noolaada noolaada jira oo jooga markaan ka soo baxnay dib allah siiyo dhulka allah la gooyaan dhahnaa kuwan waana dhibeene xaaladda noocaasa waxaan ku tirin jirnay xilligii rasuulka sal alla calayh wasalam buu yidhi munaafiqnimada waana munaafiqnimo midda ugu weyn baabu taxriimi ilkib beenta inay xaaraan tahay baabkeedii waay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi walaa taqfu ha raacraacin maa laysa laka bihi cilmun waxaadan cilmi aqooni ogaal u lahayn waqaala tacaala maa yalfidu kuma dhawaaqo qofka min qowlin qowl ilaa hadduu yidhaahdana ladayhi agtiisa raqiibun catiibu raqiib iyo catiib ayaa markaa ahaaday wa can ibni mascuudin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allah yidhi ina sidqa runtu yahdi ila albiri wanaagii dadka ku hanuunisaa wa ina albira wanaaguna yahdii ila aljanna jannada ayuu dadku tusiyaa uu ku hanuuniyaa waina rajulan wa ina arajula ninku naagtuna waa lamidee la yasdiqu wuu run sheegaa xataa yuktaba ilaa looga qoro cinda allaahi ilaahay agtiisa sidiiqan runlow run badana ilaa ilaahay agtiisa looga qoro wa ina alkadiba beentuna yahdii إلى alfujuuri faajirnimay dadka ku hanuunisaa wa ina alfujuura faajirnimaduna yahdii ila annaari naartay dadka ku hogaamisaa ay ku hanuunisaa wa ina alrajula ninku naagtuna waa lamida laa yakdibu wuu been sheegaa xataa yuktaba ilaa la qoro cinda allaahi ilaahay agtiisa kadaaban beenlow looga qoro muttafaqun calayh waan cabdullahi بن camr bni caas radi allaahu canhuma ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi arbacun afar man kunna qofkii laga helo oo ay ku sugnaadaan fiihi gudihiisa kaana munaafiqan waa munaafiq khaalisan baraxla waa munaafiq saafi baa loola jeedaa waman kaanat fiihi qofkii gudihiisa laga helo oo ay ku sugnaadaan khaslatun qayb oo minhunna afartaa ka mid ah kaanad fiihi waxaa ku sugan gudihiisa khaslatun qayb oo min nifaaqin nifaaq ah xataa yadacahaa ilaa uu isaga tago ida tumina haddii la aamina khaana wuu khiyaanayaa waidaa xadaa markuu sheekaynahaya kadaba been buu ku sheegaa waidaa caahada marka lala ballamo hadara wuu ballan furayaa idaa khaasana markuu doodayo fajara faajirnimuu ku doodaa markuu dhaaranayo been buu ku dhaartaa uu ku doodaa muttafaqun calayhi waqad sabaqa wuu noo soo hormaray bibayaanihi xadiiska caddayntiisa bayaan maca e, xadiidi abi hurayra binaxwihi oo saasoo kale asagana ah fii baabi alwafaa'i bilcahdi ballan oofinta markaanu maraynay meeshaasaan ku soo marnay wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma can ilnabiyi qaala wuxuu yidhi nebiga man taxallama qofkii sheegta bixulmin riyo lam yarahu uusan arkin riyo uusan arkin buu yidhi riyadaa ayaan ku riyooday kullifa waxaa lagu kalifaa an yacqida inuu isku dhejiyo bayna shaciiratayn laba shaciirood iyo laba sareyn ama laba masago walan yafcala mana walan walan yafcala mana samayn karo waman istamaca qofkii dhegaysta ilaa xadiidi qowmin qoom hadalkooda wahum ayagoo lahu asaguna kaarihuuna ay umacayaan wuu dhegadhegaynayaa dad sheekaysanayuu madaxa u daagayaa uu rabaa inuu hadalkooda dhegaysto subba waa lagu shubaa fii udunayhi labadiisa dhagood waxaa lagu shubaa fii udunayhi al'aanu rasaas la dhalaaliyey iyo naxaas la dhalaaliyey yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo waman ruuxii sawara masawira suuratan masawir cudiba waa la cadaabayaa waa la cadaabayaa qofkii wax sawira wa kullifa waxaa lagu kalifayaa an yanfukha fiiha inuu ku afuufo alruuxa ruux walaysa binaafiqin mana ku afuufi karo mana aha mid ku afuufi kara rawaahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyey taxallam ay qaala uu yidhaahda waaye innahu asagu wuxuu sheeganayaa innahu asagu wuxuu sheeganayaa xalim inuu ku riyooday fii inuu ku arkay fii nowmihi hurdadiisa hurdadiisa dhexdeeda inuu ku riyooday oo wara'aa uu arkay kada wa kada wahwa kaadibun beentiisna ay tahay wal'aanuka macnaheeda bilmad haddii la jiido oo dammi nuuni nuuntana la godo wa takhfiifi alkaaf kaafkana la khafiifiyo wahwa alrasaasu almudaab waa rasaas la dhalaaliyey waa naxaas iyo maar la dhalaaliyey oo can ibni cumara radi allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam afra alfira been midda u weyn ay yuriya inuu tusiyo waaye alrajulu ninku caynayhi labadiisa indhood maa lam tara waxaysan arkin waxaysan arkin inuu tusiyo rawahu lbuqaari wamacnaa yaquul wuxuu leeyahay ra'aytu waan arkay fii maa lam yara waxuusan arkin xalay waxaasaan ku riyooday waana beentii xaguu kaga riyooday ummadda ayuu rabaa inuu been iyo fasahaad iyo wax aan jirin inuu ummaddu markaa dhexdooda ku abuuro kaasaa markaa loola jeedaa sidaa darteed arrimooyinka inaan iska ilaalino aad bay markaa u wanaagsan tahay waxaanan arkinoon riyo ku arkin waan riyoonay inaanaan dhihin dadka kutubaha fiiriya dadka saaxiibaynta ah dadka tusbaxa lula dadka waxyaabaha kala waxeeya arrimooyinkaasoo dhan way u badan yihiin maamkaa laygu yimaadaa wuu ku leeyahay manaamkaa laygu yimaadaa diinta islaamkuna diin hurdo ma aha diinta islaamku diin manaan ma aha diinta islaamku waa diin xaq ah waxaa iyo waxaa ha la samee cudurkaa soo socdee shan kun oo inaanzil ha la akhriyo xalibaan ku riwaada leeyahay nin oo dhar cadcad wataa ii markaasuu dhaa magaalada cudur baa ku soo socdee shan kun oo inaanzil ha la akhriyo xagkee laga yidhi yaa yidhi xaggii diin ka tahay waa ma jirto marka rabbi aan ka cabsana subxaana watacaala khayrkii wanaagan aan ku dabaalno ilahayna subxaana watacaala xaqa hana waafajiyo weli baabkii beentaa noo sii socdaa waa sawadi doonnaa haddii rabbi idmo wabilaahi tawfiiq wallaahu subxaana watacaala